alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu <clears throat> casharkeennaani waa kii shanaad oo ka mid a risaaladii saxiixu lqasas annabowiyi lishaykh abuu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala waxaa inoo soo dembeeyey qisadii toddobaad xadiidkii abi hurayra lam yatakalam fi lmahdi ilaa halaaatun xadiidkaasaynu dhexda kaga soo jirnay oo wakhtigu inooga dhammaaday falammaa goortii insarafa uu gadoomay oo salaaddii uu ka soo gadoomay jurayj ataa wuxuu u yimid asabiya cinankii yaraa fatacana wuu durqay fii batnihi calooshiisa wa qaala wuxuuna yidhi yaa ghulaamu wiilow man ruuxebaa abuuka aabbahaa ah qaala wiilkii yaraa wuxuu yidhi fulaanun hebel baa aabbay ah hebelkii arraaci ee xoolo jirka ahaa fa aqbaluu dadkii way soo qaabileen calaa jurayjin jurayj dushiisa yuqabbiluunahu xaalay dhunkanayaan oo wayatamasaxuuna ay isku masaxayaan bihi asaga riwaayada abu salama uu ka wariyey abu hurayra waxay ahayd fa sabbaxa annaasu wacajibu way subxaana subxaanalayseen oo waxay yidhahdeen subxaana allah waana ay la yaabeen ninkan inanka siduu ugu kalsooni qabay inuu wiilkaasi hadli doono riwaayada acrajna waxay ahayd fa abra'a allaahu jurayjan wa acdama annaasu amra jurayj ilaahay baa bari yeelay jurayj dadkuna arrinkiisii waa weyneeyeen waxay bilaabeen marka inay dhunkadaan oo isku masmasaxaan wa qaaluu waxayna yidhaahdeen nabnii waan kuu dhisaynaa laka adiga sawmacataka buulkaagii min dahabin dahab ayaan kaaga dhisaynaa awal wax yaroo iska liitoo magaalada duleedkeeda ku yaallu ahaaye hadda dahab ahaan baabaan kaaga dhisaynaa oo guri kulligiiba dahab ka samaysan baan kuu dhisaynaa qaala wuxuu yidhi laa maya aciiduu ku celiya haa sawmacada min tiinin dhoobo kamaa sidii kaanat ay ahayd siday ahayd igu celiya buy waxba dahab iyo fida midna ha iga dhisinina fa facaluu way sameeyeen ruuxaasi waa ruuxa labaad oo asagoo dharabta saaran hadlay ruuxii koobaad nabi ciisuu ahaa ruuxa labaadna inankan yarka yarkaho markii la dhalay jurayj uu yidhi war aabbahaa waa kuma oo sheegay ciddii dhashay ruuxa labaadna waa ruuxaas oo dharabta ku hadlay ruuxa saddexaad wa baynamaa waqti sabiyun wiil yarah yardacu uu nuugaya min ummihi hooyadii fa marra waxaa soo maray rajulunin raakibun fuushan calaa daabbatin daabad faarihatin ee wanaagsan washaaratun hagaagsan xasanatun ee quruxsan ama faarihatun waxaa lagu fasiri karaa dal aqoon ah washaaratun ee wanaagsan xasanatun ee wanaagsan fa qaalat waxay tidhi ummuhu wiilka hooyadii allaahumma allahayow ijcal ka yeel ibnii inankayga midla haadaa wiilkan oo kaleeto ninkaan neefka daabaddaa saaran ee xarragoonaya ee quruxda san ilaahayow ninkaasoo kale wiilkayga ka yeel fa taraka wiilkii wuu isaga tegay athadya naaskii uu nuugayey wa aqbala wuu ku soo jeestoo soo qaabilay ilayhi ninkii gaadiidka saarnaa fa nadara wuu eegay ilayhi ninka xaggiisibaa wiilkii yarka ha eegay fa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow laa tajcalnii ha iga yeelin midlahu asagoo kale ilaahu ninkaasoo kale ha iga dhigin markuu ilaahay sidaa u baryeyna uma aqbala wuxuu soo qaabilay calaa hadyayhi labadiisii naas ama calaa hadyihi naaskiisii fa jacala wuxuu bilaabay yartadicu inuu nuugayo fa ka'annii waxaad moodaa anduru inaan eegayo abu hurayra hadalkan wata ilaa rasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama walxaal huwa nebiguna yaxkii uu canjilayo oo xikaayoonayo irtidaacahu wiilka qaabnuugmadiisii nuugmadiisii biasbucihi fartiisa asabaabati ee murugsatada ah fii fiihi afkiisa wiilkaa yar siduu naaska u nuugayey baa nebigu tusaale ahaan dadka u tusayoo fartiisa ama amurugsatada oo afka geliyayo sidaasoo kale u nuugayey buu yidhi fa jacala wuxuu bilaabay yamusuhaa inuu muudsanayo qaala wuxuu yidhi wamaruu waxay la soo mareen wiilkii yarka ahaa nebigaa warramaya bijaariyatin addoon wal xaal hum ayagu yadribuunahaa ay garaacayaan gabadhaas gabarh aada loo garaacayo riwaayo kalaa waxay ahayd waa la jiidayo waa lagu ciyaarayy waana la garaacayy wayaquuluuna waxay lahaayeen zanayti waad zinaysatay saraqtii waxbaad xadday wa hiya iyaduna taquulu waxay lahayd xasbii kaafigayga iyo ruuxa igu filani allaahu allo weeyaan allah igu filan wa nicma alla wanaag badana alwakiilu mid la tala saarto ilaahay ayaa u wanaag badan faqaalat waxay tidhi ummuhu wiilkii yaraa hooyadii allaahuma allahayow laa tajcalha ka dhigin ibnii wiilkayga midlahaa addoontaanoo kale fa taraka wiilkii wuu isaga tegey alradaaca nuugmadii wa nadara wuu eegay ilayhaa addoontii la tumayey wa qaala wuxuuna yidhi allaahuma allahayow ijcalnii ilaahu iga yeel midlahaa iyadoo kale tanoo kale allow iga dhig fa hunaalika halkaas ayay taraajacaa isla celceliyeen alxadiida sheekada wiilkiiyo hooyadii baa markaa waxa u bilowmay inay iswaraystaan markay tidhaahda ilaahu ninkanoo kale wiilka iga dhig nin fiican bay u haysataa wiilku wuxuu leeya allow ha iga dhigin markay tidhaahda xun oo kale allow wiilkayga ha ka dhigin ilaahu iga dhig buu leeyahay naaskiisana wuu ku noqonayaa markuu ducaysto markay hooyadu ducaystana naasku ka fuqayaa marka waxaa u wada bilowday wada sheekaysi horay umaysan aaminsanayn inuu saalix u yahay in lala sheekaysto dee nin hadli karma ilmo yaro hadda dhashay buu ahaa fa qaalat waxay tidhi marra rajulu nin ayaana soo maray ninkaasoo xasanulhay ati qaabkiisu wanaagsan yahay fa qultu waxaan idhi haddaan hooyadaa ahay allaahuma ajcal ilaahu ka yeel ibnii inankayga midlahu ninkaasoo kale fa qulta waxaad tidhi allaahuma allaahyow laa tajcalnii ha iga yeelin midlahu asagoo kale wa maruu waxay la soo mareen bi haadihi tan alamati addoonta ah walxaal hum ayaguna yadribuunaha ay garaacayaan oo wayaquuluuna ay leeyihiin sanaytii waad sinaysatay saraqtii waad xadday saraqtii waad xadday fa qultu waxaan idhi allaahuma yow laa tajcalha ka yeelin ibnii inankayga midlahaa tanoo kale fa qulta aduguna waxaad tidhi allaahuma ijcalnii ilaahu iga yeel midlahaa iyadoo kale hooye see waxu jiraan marka qaala wuxuu yidhi wiilkii yaraa inna daalika kaas alrajula ee ninka ah oo aan lahaa ilaahu asagoo kale ha iga dhigin kaana wuxuu ahaa jabbaaran nin kibir badan oo dadka khasba ayuu ahaa khasbid badane nin dadka aad u maquuniya oo dulmiya oo khasba ayuu ahaa riwaayo kale waxay ahayd yaa ummaah hooyooy jabbaarun min aljabaabirati waa digtaatori khasba oo dadka khasba kuwa dadka khasbana ka mid ah riwaayo kale waxay ahayd inuu yidhi hooya ninku gaal buu ahaa kaafir billaahi alcadiim buu ahaa nin ilaahay ku gaaloobay buu ahaa aduguna waxaad ku haysay ilaahu wiilkayga ninkaasoo kale ka dhig marka kii la yidhaahdaba wasfi wanaagsan maaha iyo tilmaan wacan haddii laguu sheego qof dadka maquuniyo oo dhibo oo dulmiyo oo khasba oo awood u sheegta iyo haddii laguu sheego inaad tahay gaal waa laba sifo oo madmuumaah oo ceebaysan labaduba marka kaana jabbaaran faqultu waxaan idhi allaahuma allahayow laa tajcalnii ha iga dhigin midlahu asagoo kale ilaahu gaal ha iga dhigin ilaahu mid dadka dhibo oo dadka dulmiya ha iga dhigin saasaan ku ducaysanayay wa inna haadihi tan yaquuluuna waxay ku leeyihiin lahaa ayada zanaytii waad zinaysatay walam tasni mana aysan zinaysana waa beentood wa saraqtii waad xadday bay ku hayeen walxal lam tasriqaysan waxba xadin fa qultu waxaan idhi allaahuma allahayow ijcalnii waxaad iga yeeshaa midlahaa iyadoo kale muxuu ka wadaa iyadoo kale iga yeel siday zine iyo tuugnimo ay beri uga tahay ilaahu wixii xumaana ilaahu beri anigana iga dhig maaha inuu leeyahay ilaahu anigana la idilo oo dhulka laygu jiido oo laygu ciyaara maaha wuxuu ilaahay weydiisanayaa siday gabadhaasi beriga uga tahay zinada iyo faarika anigana iga dhig haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiixa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqa bukhaari xadiidkan wuxuu u baabaystaa baabun idaa hadama xaa'idan falyabni midlahu qofku hadduu dad derbi ka dumiyo asagiiyo kale waa inuu u dhiso haddaad dadka derbigooda iyo daydkooda aad ka dumisid isagiioo kalea la rabaa inaad u dhistid nimankaani markay yidhaahdeen intay ka dumiyeen ninkan sowmacaddiisii wardahab aan kaaga dhisno wuxuu yidhi maya sideedii ugu celiye marka qofkii aad dhismihiisa ka dumisid sidii oo kale aad ugu celinaysaa xadiidkani wuxuu ina tusinayaa faa'iidooyin badan waxyaalahan ka faa'iidaysanayno waxaa ka mid ah waalidka oo loo baarinimo sameeyo wanaagga iyo fadliga ay leedahay waa laga maarmaan jurayj wuxuu eeday hooyadiis oo u dhawaaqday uu dhagaystay bay ahayd marka waxaan ka fahmaynaa hadduu u dhawaaqi lahaayoo ajiibi lahaa baraka iyo khayr buu ka heli lahaa waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa xadiidka waalidka hadday kuu yeedhaan in la ajiibo walow waalidkuba ilmaha loo yeerayo shay wanaagsan ha ku dhex sugnaado adoo qur-aan akhrinaya hadday hooyadaa kuu yeerto hooyaad leedah aabbaha hadduu kuu yeera aabbaad leedah adoo salaad sunnaa ku jira hadday hooya kuu yeerto waad ka bixi salaadoo hooya baad ama aabbaad leedah sababtoo ah yeeritaankay kuu yeertay inaad ajiibtaa waajib ah salaadaad ku jirtaana waa sunno wuxuu xadiidku ina tusinayaayoo kale waan ka faa'idaysanaynaa waalidkaa hadday ku habaaraan habaarkooda inuu kugu dhacayo sidaa hadday kuu duceeyaanba ducadooda laguu aqbalayo bal waxaa laga yaabaa adoo cudurdaar leh intay ku habaaraan oo waxba galabsan in habaarkooda ilaahay kuu aqbalaba sidaa awgeed baa nebigu waalidiinta intuu la hadlaybu wuxuu ku yidhi xoolihiinna iyo carruurtiinna ha iska habaarinina waxaa laga yaabaa inaad waafaqdaan saacad albaabada samadu ay furan yihiin oo wixii ilaahay aad ka baridaan uusan ilaahay idinku soo celinayn haddaad ilmahaygii tiraada iga tag inkaaro kugu dhacday beled ku daftay gabar baan soo agmara maalin ilmahday habaarsa marka waxay leedahaa xaab dabaylu qaaday alla kaa dhig xaab waa wax busbus oo haddana dabaylu sii qaaday dhibicdooda la arki maayo sidaasoo kale bala kuu daftay wey laguma arko marka waa halis waxaa laga yaabaa hooyadaasu ilmaheeda inay jeceshahay laakiin hooyadeed baa laga yaaba iyo bulshada ay kusoo dhex kortay ilmaha waa layska habaara waran jinni kugu dhac bala ku daftay ha layska ilaaliya hawsha ayada ah jurayj waxaa u simay salaad buu ku jiraayo ilaahay buu la munaajoonayaa hooyadina waa u dhawaaqday xaqa ilaahaiyo kan hooyo keebaad rajaxda ah kii ilaahay buuna rajaxa wa maca daalika markay inta u carootay habaartay asagoo cudurdaar leh habaarka waa ku dhaca xadiidku wuxuu ina tusinayaa oo aan ka faa'idaysanaynaa ilmaha iyo qofka ardayga kuwaaba in loo dhimriyo markay ku xanaaqday waxay awood u lahayd inay tidhaahdo isla markaba naftu kaa baxday cadaabkii alla ku gee waxay awoodi karta inay tidhahda ilaahay zine iyo faaxisho kugu ri laakiin xataa markay habaaraysay oo u dhimriso waxay tidhi islaamaha zinaysta wejigooda inaad aragtid mahana alla kuma dilo marka wuu ark walidaalika baa markay soo wadeen ayagiioo uu gardaduub u xiran yahay ba wuxuu soo maray guryo lagu yaqaana dumarka jirkooda ka ganacsada inay degan yihiin dumarkiibaa marka markay arkeen dadkan iyo sawaxankan bay soo baxeen oo bannaanka u soo baxeen asagii markuu arkay dumarkii wuu qoslo wuu dhoolla caddeeyey dadkiibaa marka waxay yidhahdeen wuxuu la dhoolla caddaynaya miyaad garanaysaa intaynu maanta dhan soo wadnay shib buu ah laakiin dumarkan markuu arkay wuu dhoolla caddeeyey waa saaxiibadii khaa'in weynaaday oo sheekh iska dhigay weyaan bay markii hadhow la weydiiyo liyi niyahow maxaad ku qosashay markii halkaa soo maraysay wixii arrinaan gartaan ku qosla maxaad ku qosashay hooyadaybaa sidaa igu habaartaybi inaana dhiman kuwaas wejigooda anoon arag waanaan arkaybi marka waalidka waa in baari loo noqdo waalidkuna ilmaha waa inay u dhimriyaan xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanaynaa ninka jurayj loo yaqaano kalsoonidu ilaahay ku qabay iyo iqadiisa xaggee laga qaadan kalsoonidiisu waxay gaartay inuu kalsooni ku qabo wiilkaa yarkaha caawo dhashay hadduu yidhahdo war abbaha waa kuma wiilkaasu inuu sheegayo heerkaa muxuu ku gaara iska sheegasho ma ah iyo owliyanimo iska sheeganayo nin ilaahay ku xidhan oo calaaqaad fiican la leh oo xidhiir wanaagsan ilaahay la leh oo xuduudda ilaahay ilaalinayo oo asagoo meel cidlaa joogo inta zina loo soo badhigay gabadhii gabdhaha ugu qurux badnayd yidhi maya ilaahay baan ka baqaya marka kalsooni buu ilaahay ku qabay subxaana wa tacaala ilaahayna kalsoonidiisii waa uga rumeeye xadiidku wuxuu ina tusinayaa oan ka faa'idaysanaynaa laba arrin oo muhima ah hadday isu kaa qabtaan maxaa xal ah midka awlaysan oo sii muhimsan baad ku bilaabaysa sida ninkan hooyadii iyo salaaddii sunnada ahayd baa isu qabtay meesha uu salaaddii hormariya waxaa la rabay inuu hooyada hormariyo shay sunna iyo waajib markay isu isukaa qabtaan labadana aad wada samayn weydo midkood inaad samaysidna aad ku khasbanaatid midka oo sii muhiimsanoo sii waajibsan baad la imaanaysaa samaynaysaa xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa karaamaatul awliyaa wax jira inay yihiin owliyada ilaahay karaamooyin bay leeyihiin ilaahayna karaamooyinkeedaas ummadda waa ka dhex muujin karaa oo waa tusi karaa qofkaanu qof karaamooyinle inuu yahay xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa adoo awood u leh cibaadada tartiib tartiib inaad iskala timaadid inaad cibaadooyin laga yaabo naftaada dhibi inay ku soo gaarto aad ku adkaysatid haddaa adkaysigaada la timaadid isagoo bulshadiisa awood u laha inuu isaga dhex jiro buu wuxuu doortay inuu dadkii ka dhex baxo meel cidlaa ku cuslaysto halkaas ilaahay ku caabudo ikhtilaadka dadkii uu ka dhex fogaado qofkii marka awooddeeda leh oo dhibka ka imaan karo u dulqaadanayaay wax mushkilaa ma leh inuu qofkaasu cibaadooyinka noocaas ugu dadaalo xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanayna qofka faaxishada fuulay oo sinada la yimid inuu xurmo beelaya iyo ixtiraam ninkaani sowmacad buu isaga jiri jiro ummadda agteeda magacbu ka lahaayo lama hadalhayn jirin oo macnaha xumaatalla lama aadi jirin laakiin maalinkii qoftan dumarka ahi iyadoo ku been abuuranaysa ay tiri wiilkan yarkaa jurayj baa iga dhalay hal marah baa miisaaniyaddii uu dadka agtiisa ku lahaa ay dhulka tagtay markaasaa la tumayaa oo la garaacayaa oo madaxweynihii leeya ha la keeno oo gacmihii iyo luquntii la isku xiray oo suuqa la wareejinayaa maxaa keenaya mar haddii zine iyo faaxisho iyo xumaato aad bilowdid karaamadaada ummadda dhexdeeda waa ka dhacaysa kaba soo qaad ninkaani hadda wuxuu ahaa nin lagu been abuurtay laakiin maxaa umanaysaa ruuxa dhab ahaan hawshan ayadaa u samaynaya isagoo wanaag lagu yaqaanay inuu faaxisho sameeyo inuu kilaabyada galo inuu meelaha lagu tunto tago walaa shaka inay xataa aqoon kasta ha lahaado inuu dadka agtiisa uu ka qaymabeelaya ruuxaasi xadiidkan waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid ah o aan ka qaadanayno hadday arin murugala kugu timaado oo mushkila ku soo gaarto almafsac xaggee u argagaxaysaa ilaahay xaggiisaad aadaysaa fafiruu ila allah ninkaana wuxuu sameeyey gurigiisii baa laga dumiyey asagii baa la garaacay waa la aflagaadeeyey marka ugu horraysa waxaa qalbigiisa ku soo dhacay alwuduu alsalaa adducaa inuu weysaysto inuu ilaahay gacmaha u taagto ala baryo inuu waxa weeyaan salaad galoo salaad tukado sidaa ogeed bay ambiyada ilaahay dhaqan waxay u lahaayeen markay arrini ku timaado masaajidda iyo salaaddii usoo argagixi jireen oo soo aadi jireen innaga waxaa laga yaaba marka dhib yar inuu soo gaaro haayadaha deeqbixiyaha inaan u calaacalno haayadaha deeqda bixiya oo adduunka halkaas inaan ka dhacno oo aan ka fogaanaba xadiidkan culummada gobol ka mid ah ayaa waxay u deliishadaan sida maalikiyadoo kale qofku hadduu qof dumara ka zinaysto qofkii uu ka zinaystana ay gabar dhasho gabadhii inuusan guursan karin shaaficiyada arrinkaa khilaafsanoo waxay leeyihiin waladusinuhu xurmo ma leh oo hadduu ninkii gabar inta ka zinaysto ay gabar dhasho xataa gabadhii wuu guursan karaa bay leeyihiin isagoo og gabadhan biyihiisa in laga abuuru guursan karaa sabab wax sharcigana kuma dhalan wax xurmaana ma ay lahayn biyihiisa iyo gogolkuu sameeyey gabadhaa muslimadaha meesha maraysa walow biyihiisaba laga abuuree tuushukaasuu soo dooni karaa waa guursan karaa sidaasay qabaan maalikiyada diidan xadiidkaani waxyaalahay u daliishadeen ka mid ah, oo ileeyihin arrinkaas suurtagal maaha xageebay wax ku saleeyeen wiilka yarkaa su-aasha la weydiiye waxay ahayd man abuuka aabbahaa waa kuma wuu sheegayoo wuxuu yidhi hebel baa i dhalay weliba wuxuu ku sii diray hebelkii xoolo jirka ahaabaa i dhalay ilaahay baa arrinkan wuxuu ka dhigaya arrin khawaariqul caadaad ah oo caadadii basharkii aadamuhu ay yaqaaneen ka baxsan nebi moxamed baa ka warramay asagoo ku keenay dariiq uu ku ammaanayo jurayj ilaahi khaaliq ah subxaana wa tacaala ninkan markuu yidhi wiilkan yarkaahi aabbahay waa hebel waa u rumeeyadoo been baa sheegaysaa lama odhan marka maadaamoo aabba loo sheegay nebiyullaahi moxamedna uusan odhan hawshaas ayadaa aabba ma noqonaysay sidaa uga aamusay ilaahigii abuurtayna hawsha ayadaa uu rumeeyey waxay ku tusinaysaa hada waladuzinuhu ninkii dhalay baa dhalay oo aabba u ah ilmaha dhashayna ma guursan kartid dhaxal iyo diye iyo waa masalo kaleta weeye laakiin aabba ma la odhan karaa inay hebel waa masaladaas waxa weeyaan maalikiyadu waxay qabaan gabadha lama guursan karo <clears throat> xadiidkaani waxyaaluhu ina tusinayo aan ka faa'idaysanaynaa waxaa ka mid a weysada iyo salaada labaduba inaysan ummadda nebi moxamed khaas ku ahayne ummadihii inagu horreeyeyna xataa ay weysaysan jireen oo tukan jireen oo ilaahay baryi jireen taana xadiidku wayna tusinaya waan ka faa'idaysanaynaa xadiidkan sidii horey aan usoo sheegnay dadka xoolahooda qofkii ku xadgudba ama dhisma ha noqoto ama wax kale ha noqotee wixii uu ku xadgudbay oo kalaa laga rabaa inuu la yimaado masale muhimaa ah jirto culummadu baabkan ay kaga hadleen oo ah waladu zinaha ilmaha zinada ku dhashay abtiris ma loo samayn karaa oo ina hebel ma loo odhan karaa saddex masaley culummadu u kala qaadaan qof dumaroo la qaba hadday gogol dhaaf samayso oo xaas la qaba oo ay sidaa ku uuraysato oo ilmo ninkeedu uusan dhalin ay la timaaddo oo garaca ama wacal waxa soomaalidu u yaqaanaan ilmihiina ninkii gogoshaa lahaa uusan inkirina uu yidhaahdo ilmahanu gogoshaydu ku dhashay oo anaa dhalay ha ii daayo culummadu waxay isku waafaqsan yihiin in la daynayo gogashaasna faraha looga qaadayo ninkaa asagaana loogu abtirinayo in hebel la odhanayo gogashiisa uu ku dhashay kii zinaystay oo qoftan dumarkaa ka zinaystayna hadda haddii shareeco islaam uu meeshaas laga oogi laga oogi karo awood loo leeyahay guur hore hadduu soo marina waa dhagax in lagu dilo hadduusan guur hore soo marinna waa in la jeedlo gabadhii marka reerka lahayd halkaa hawsheeda udhig qofka labaad ilmaha labaad waxaa weeye gabaraan reer lahayn baan inuu ka sinayste ilmuu ka dhala waana inkiro ma sheegan allahay kaa labyo ma aqaan ma arag ismaanaan maqal weligeyna ma aqaan wuu inkira inaan ilmaha ninkaa loogu abtirinayna wax khilaafu kama taagna waa muttafaqun calayh hooyadiis baa loogu abtirin ina heblood baa la yidhaahdaa ayadaa dhaxlaysa ayaday isdhaxlayaan wiilkaas weligii ninkaa loogu abtirin maayo ilmaha saddexaadoo zinadaahi wax ku dhashay waxaa weeye qof dumar oo aan la qabin buu nini ka sinays ilmay u dhash ilmihii markay dhashay buu sheegto wuxuu yidhi ilmahaas anaa dhalay zinaana ku dhala waana raba aabaan rabaa inaan u noqdo ilmaha maxaa u hal ah ina hebel ma la odhan karaa jamaahiirulculamaa culammada muslimiintu waxay u badan yihiin maya waa inay heblood ilmahaasu hooyadiisbay isdhaxlayaan hooyadiis reerkoodaasu waxa weeyaan la too noqon ninkii zinada ku dhalayna wax shuqula uu ku leeyahay lama arko si kastoo u sheegto culummada muslimiinta gobol ka mid ah waxay leeyihiin ilmaha noocaas aabihiis waa loogu abtirin karaa xadiidkaanayna u deliishadaan oo waxay leeyihiin wiilkaa yarkaa man abuuka baa lagu yiriyo aabihiis baa loogu abtiriyay asna waa nasab sheegtay abahay waa hebel buu yidhi xadiid baa jira marka bukhaari ku soo arooray iyo oo nebiga sala allahu calayhi wasalama uu yidhi alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar ilmuhu gogoshii uu ku dhashay ayaa iska leh ninkii sinaystana dhagax buu leeyahay ama waxla-aan buu leeyahay xadiidkaasay jamaahiirtu daliishadaan waxay leeyihiin alwalad waa ismu jinsi al asha ku jirtaana waa jinsiya laftirkeedu walad kasta oo aan meher xalaala ku dhalanay waa garac aabbihiisna loogu abtirin maayo halkaasay mareen laakiin rag badan oo culimmada muslimiinta ka mid ah sulaymaan ibnu yasaar iyo ibraahiimu nakhaci ay ka mid yihiin isxaaq ibnu raawiya uu ka mid yahay curwatu ibnu zubayr uu ka mid yahay baa waxay qabaan waana wejhun cinda alxanaabila ilmahaas aan cidna sheeganaynin ninkii hooyadii ka zinaystay oo ka dhalay hadduu yidhaha war anaa aabba u ah in loogu abtiriyo oo loo daayo ibnu teymiya sidaa doortay ibnuqayim baa wejkaa doortay ragga mucaasiriinta moxamed rashiid rida baa kitaabkiisa tafsiirulmanaarkaa maray ibnu cutheymiin asaguna sidaasuu doortay raximah llahu tacala sharxulmumtica wejkaasuu doortay cid sheegata ma leh cid ku haysata ma leh asagii baa yidhi war anaa dhalay ha loo daayebu qurdubi raximahu llahu tacaala tafsiirkiisa waxaad mooddaa hawshaas ayadaa markuu ka hadlaayey inuu xoojinayo ubuwanimada noocaas inay ansaxayso wuxuuna leeyahay ibnu cuthaymiin iyo kayrkiiba qadarka ilaahay iyo kownka alle ilmahani ninkaas zinaystay biyihiisaa laga abuuray taa waa la isla ogolyahy war anaa dhalay buu leey hooyadiina waxay leeda wa runtii asagaa iga dhalay qadar ahaan marka asaga biyihiisiba laga abuuray sharci ilaahay oo hadda diidaya war laguguma abtirin karina ma hayno oo qadarkaas kownigaa ka hor imaan kara xadiidka sheegaya alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajarna wuxuu ku hadlaayaa ilmo gogol nin leeyahay ku dhashay ninkii gogoshaana uu ku haysta u le warrimahan anaa dhale daayo gogoshayduu ku dhashay gees layga maro xadiidkaasu ilmahaasu ka hadlaya laakiin ninkaan cidina haysan cid sheeganaysaana jirin hala daayay raggaa qabaan madhabka jamhuurtuna waa madhabkaas halkaana raggaasaa maray culummada muslimiinta kamid mid ah waana madhab muctabar ah inkastoo jamaahiirtu ay xoog badan tahay ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay iyo rag kaleoo masaladaas fiirfiiriyay oo ka hadlay oo doortay ilmaha in ninkaa loogu abtirin karo fasaad badan bay ka hortegi kartaa ilmaha in la daayo oo aabihi loogu abtiriyo kow ilmihii marka la yihahdo wacalbaata xalaal a xalaalla kumaada dhalan cuqdad baa gelaysa bay-adii wuxuu ku soo dhex korayaa ilmahaasi asagoo dadkan kulligood cuqdad u wada qaba cid gabar siinaysaan la arag cid u abtirinaysaan la arag waxaa weeyaan jinaayo iyo dembi uusan galabsanba dusha loo saarin qof la foqooqay oo la buu noqonaya wuxuu asaguna ku talagelayaa dadkaas ayagaho nicaybka iyo faqooqa u muujiyey inuu kulligood ka hargoosto muxuu ku dadaalin marka gabar walba inuu rimiyo uur u yeelo isku daya asaguna maxaa iga galu awal baa sharaftaydii dhimatay ina hebel iyo reer boqor hebel iyo maxaan iga galu marka kulligood wuxuu isku dayayaa cid kasta uu ka heli karo intuu ka sinaysto gabdhaha sharaftooda inuu ku ciyaaro laakiin ninkaa haddii loo ceebqariyo oo la asturo oo ninkaa sheeganaya loo daayo la yihah war ina hebel baa tahe nadaah waxaa laga yaabaa shar badan in looga badbaado halkaasay marka raggaasi mareen alqisatu athaaminatu qishada sideedaad marwiyatu waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama jaa'a waxaa yimid malakulmowti malakulmowt baa yimid ilaa muusaa nabi muuse ayuu u yimid calayhi nabi muuse dushiisa assalaamu nabadgelya ha ku sugnaatay iyo malaggaba faqaala qaala malaggii wuxuu ku yidhi lahu muuse ajib ajiib rabbaka rabbiga naftaan kaa qaadayaa ee isdiyaari waa ku dilahayaa naftaan kaa qaadaya qaala nebigu wuxuu yidhi falatama wuu dharbaaxay muusaa nebi muuse calayhi salaam cayna malakil mowti malakumowd ishiisii ayuu dharbaaxay dhangalaaso kaga soo gooyey fa faqa'a wuu soo riday haa ishii ishii malakumowdku bannaanka keena marka wuuna xoog badnaa nebi muuse qur-aanka ilaahay wuxuu ku soo aroortay nin reer bani israa'iiloo nin qibtiyuu dilayay intuu u yimid fa wakazahu muusaa faqadaa calayh hal feer buu ku dhuftoo naftaaba ka baxdayba kow malagiina hal dharbaaxu u taagay oo ku dhuftay ishibaa soo fuqday marka qaala wuxuu yidhi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama fa rajaca wuu noqday almalaku malagii malaku mowdkii waa noqday ilallaahi ilaahay xaggiisuu u noqday tacaalaa sarreeyi fa wuxuu yidhi malaggii baa ilaahay la hadlaya innaka adugu arsaltanii waxaad ii dirtay ilaa cabdin addoon addoonkaasoo laka adiga kuu sugnaaday addoonkaasoo laa yuriidu aan doonayn almowta geeri ninaan geeri iyo dhimasho diyaar u ahayn baa ti nafta ka soo qaad ishiina waaba iga soo ridayba waqad faqa waqad faqa'a wuu soo riday caynii ishaydii ishiina waa iga soo tuura qaala wuxuu yidhi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama faradda allaahu allaa u soo celiyey ilayhi malaku mowdkii xaggiisa caynahu ishiisii wa qaala wuxuuna alla ku yidhi malakumowdkii irjic noqo ilaa cabdii addoonkayga xaggiisa u noqo muuse ahaa faqul waxaad ku dhahdaa alxayaata nolol miyaa turiidu doonaysaa ma nolol baad rabtaa nebi muusow fa in kunta haddaad tahay nebi muusow turiidu mid doonaya alxayaata nolol fadac waxaad dhigtaa yaddaka gacantaada calaa matni thawrin dibi dhabarkiis famaa wixii tawaarat ay qariso oo ku qarsooma yadduka gacantaadu ay ku qarsooma oo min shacratin tin ah fa innaka adigu taciishu waa noolanaysaa bihaa iyada wax la eg sanatan oo sano dibi weyn baa dhabarkiisa gacanta saa u gelinaysaa timihiisa iyo dhogortiisa intii gacmahaagaa shantaa soo gaara intaa wax la-eg oo ay qariyeen gacmahaagu ku qarsoomay oo timo ah ayaa cumrigaaga lagaaga dhigaya waxaa laga yaabaa kumanaantin inuu gacanta ku qabtay oo gacanteed soo galay aa malaayiin qaala nebi ma tamuutu waad dhimanaysaa si kastoo cumrigaaga u dheeraado cumrigii nebi nuuxiyo ka badan lagu siiyo ma'aalka qof kastoo nool u dambeeyay waa geeri qaala wuxuu yidhi nebi muuse fal'aana hadda ayaan diyaar u ahay in la idilo min qariibin mar dhow hadda hallafta ha laga qaado waxba yaan lai dheereen cimriga rabbi rabbigaygiiyow amitnii idil ilaahyow idil min alardi dhulkii almuqadasati ee la tahiray ramyata xajarin dhagax in lagu tuuro meel u jirta ilaahyow halkaa nafta iga qaad qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye low anni anugu cindahu agtiisa meesha haddaan ku sugnaan lahaa la araytukum waan idin tusin lahaa qabrahu xabaashiisii nebi muuse ilaa jaanibi dariiqi waddada dhinaceeda cinda alkuthaybi bacadyarkii bacadyarowgii agtiisa asagoo ku ag sugan alaxmari iyo guduudna kuthayb riwaayaadka qaar baa nusakhda waxaa ku soo arooray kahiib calaa wasni cadiim oo kaleeto kuthayb haddii la yidhahdana waa yadiioo la tasqiiriyey kuhaybkuna waa ciidda bacaadka ah ciidda bacaadka ah oo guduudan oo meesha ayadaa ku ag taalla meeshaasaan qabrigiisa idinka tusi lahaabiy haddaan maanta joogo waana joogin oo madiinaan joogaay haadaa kani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiixa ah. mutafaqun calayhi waa la isku waafaqay xadiidkan abu hurayra warinaya riwaayaadka qaar baa waxay sheegaan axmed iyo tabaraani ay wariyeen malakumowdku waagi horeeta dadka caadi buu ugu imaan jiray qofka si toosu ugu imaan jiray casharkeennana galabta haddaan gaarra waa ku arki doonaa asagoo si toosa nebi aadam inta ugu yimid asagii nebi aadan ay wada hadlayaan marka si toosu waagi hore malakumowdku dadka ugu imaan jiray oo cayaanan ah nebiyullaahi muuse marka waxaa laga yaabaa markaan uu u yimid malakumowdku suuradii malagnimadu ay ku yaqaaneen inuusan ugu imaan ee suuro bani aadamo caadiya ugu yimaado xadiidkan rag badan oo malaaxida ah iyo zanaadiqo iyo calmaaniyiin iyo intii diin xumayd oo dhan ayaa waxay isku dayeen xadiidkan shubahaad inay ku furaan oo yidhahdaan waxaan wax jira maaha sharci iyo caqli labadaba waa ka hor imaanaya xadiidkaanu su badan bay ku fureen waxay yidhahdeen su-aalaha waxaa ka mid a ah. horta xadiidku ma sugna yidhahdaan ma ansixin abu hurayra warinayoo saxaabi ah faqiih ma ahayn bay yidhahdeen abu hurayra kow israa'iiliyaadkuna wuxuu ka qaadan jiray kacabul axbaar asagana cabdurasaaq asancaani baa ka warinaya abu hurayra cabdurasaaq asancaanina shiicay buu ahaa bay yidhaahdeen waa qodobka labaadee fii aakhiri xayaatihi waagu weynaadana waa isku dhex waa khafiifayba nin khafiifay oo shiicay ah iyo nin israa'iiliyaadka iyo kuturkuteenta wariyo abu hurayre ay ku wadaan xaggana aan faqiih aqoon badan ahayn waxay wariyeen baa nabiga loo tiirinayaa bay yidhahdeen halkaa waa qodob qodobka labaad waxay yidhahen waxyaalaha xadiidkan inuusan sax ahayn kutusinaya waxaa ka mid ah ilaahay baa wuxuu doonay nebi muuse nafta inuu ka soo qada nebi muusena waa diiday ilaahay uma yeelayo war ilaahay iyo ajashii muuseoo dhammaatay meeda wuxuu sax hadduu yahay maa isla markaaba nafta laga qaado waa midda labaade malakumowdka ilaahay baa amar soo siiyo wuxuu yihi orod muuse nafta ka soo qaad asagoo ilaa abuu yimi hadday ishu ka dhacday xataa hawsha muxuu usii wadi waaye intuu la legdaan dhulka dhigoo lafta ka qaado waa midda saddexaad ama afraade waxay yidhaahdeen malakumood qisaastiisii meeday waa la dilay il laga ridayay nebi muusena maxaa il looga ridi waaye yidhaah shubahooyin marka saasay ku fureen xadiidka kulligood culimmadu waa ka jawaabeen xabadxabad bay uga jawaabeen waliba maaha wax hadda soo baxay hadda hadda waa asbuucii hore nin baan arkaya xadiidkaan haysta oo baraha bulshadu ay ku xariirto ku qoraya oo oole wax jira ma ah ma dhoweyn marka hawsha ay bilaabeen calmaaniyiinta iyo zanaadiqada iyo malaaxidada iyo diinlaawayaashu culimmadu kulligood inta aan sheegnay xabad bay uga jawaabeen koow waxay yidhaahdeen nebi muuse malagga horta wuxuu ula diriraa inuu malag ilaahay soo dira yahay kamuusan warqabin nin un gurigiisa ku dhex jira oo yidhi kaala naftan kaa qaadaya unbuu arka wuxuuna isyidhi kanu aduu kuu socdaa waana iska difaacay shareecadeenna nebi muxamedna waa ku bannaantao nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama daaqadaada haddaad aragtid ruux kaa fiirinaya oo aad isha farta ka gelisid oo ay ishii ka soo dhacdo laguma haysto bal nebigaaba maalin wuxuu arkay nin daaqadda gurigiisa ka fiirinaya markaasaa nebiguna mudac iyo irbad inta soo qaato dabcan ishi inuu kaga mudo nebiga ku aadinayo raba inuu ku mudo baa ninkii intuu arku carar wallaahi haddaan gaarsiin laha waa ku mudi lahaa bi nebigu sal dadka cawrooyinkooda iyo guryahooda iyo in la fiirsada waa xaaraam marka shareecadeenana way bannaan taha qofkii gurigaaga kugu soo xadgudba dafcu saa'il baa loo yaqaanaa inaad iska difaacdid qof caadi oo aadamaha u qaatay waxaad intaa ku darsataa ma aha nebiyulaahi muuse nebigii ugu horreeya oo malag inta u yimaada garan waaya ambiye ilaahay oo nebi muuse aan ahayn baa inta malaagu malaa'igu u timid oy aadama isaga soo dhigtay bay garan waayeen nebi ibraahim baa ka mid ah malaa'ig baa u timid markaasuu dib u gowraca wuxuu u qabaa dad aadamaha caadi ah hadduu og yahay inay malaa'ig yihiin bal wuu ka cabsada markii dambana xataa hadduu og yahay inay malaa'ig yihiin waxba uma gooracayn laanna waxba ma cunaa nebiyullaahi luut baa malaa'igu u timid rabta qoonkiisa inay halaagto markaasuu calaacala alla waxaan ka baqayaa martidaydan wiilashaan dhallinyarada ah in la kufsado uu calaacala hadduu og yahay malaa'ig inay yihiin umuusan calaacaleen umana baqeen nebi maxamed baa malaku jibriil inta uu yimid xadiidka labaad arbaciinka oo cumar uu warinayo malku jibriil baa inta u yimid oo dhar quruxsan qabo cadcad oo timuhu madow yihiin oo reer madiine aysan garanaynin nebiguna raggii garan waayay buu ku jira sal alla alai waslam dib baa looga sheegay muusan garanay inuu malku jibriil yahay suuro aadamuu ku yimid malakumowdna malaa'igta ilaahay buu ka tirsan yahay inuu nebi muuse marka suuro aadama intuu ugu yimaado nebi muuse uu garan waayo oo is yidhahdo ninkan guriga kugu soo dhacay iska dhici wax la biciisada ma aha qodobkaas waa qodob qodobka labaad oo shubhadaha culimadu saasay kaga jawaabeen waxay yidhaahdeen nebi muuse geeridu ka cararayay geeri naceeb baa ku dhex jiray isdiidi mayso bani aadamkao dhan baa geerida necib nebiyullaahi maxamed baa maalin saxaabada wuxuu u sheegay man axabba liqaa'a allaahi qofka la kulanka la jecel ilaahay baa la kulankiisa jecel qofka kulanka la necibna ilaahay la kulankiisa waa necib yaha markaasay waxay weydiiyeen ma geeridaa nebi allow geerida kulligaya waa nicibnahaye markaasuu yidhi maya marka geerida nicaybkeeda waa wax caadi oo aadamaha ku dabeecaysan taasna culimmadu saasay kaga jawaabeen midda kale nebi ilaahay nebiyadiisa ka mid ah nafta kama qaada ilaa adduuniya aakhare uu kala doorgeliyo ma adduunkaa rabtaad inaad joogtid mise aakharan kuu qaada ilaahay inuu labadaa kala doorgeliya maaha nafta kama qaado culimmada gobolkood baa xataa waxay yidhaahdeen ayadoon ilaahay doorgelin baa malagga loo soo dira ilaahina waa ku imtixaamayay in lagu imtixaamayaana sax ah xadiidkaani waxay kaloo culimmadu kaga jawaabeen nebiyullaahi muuse ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa muusan diidanayne ninkaan muusan ka warqabin ilaahina isla markaa nafta inuu ka qaada muuse rabine inuu imtixaamo ayuu rabay ikhtibaar bay hawshaanu ahayd muddo yar baana uga dhimanayd ajashiisa isla markaa malkumowdka lasoo dirayana in nafta laga qaada lama rabin laakiin wax yar baa u dhimanaa shubhada kale oo ah malkumowdka qisaastiisii meeday dhowr jawaabood bay culammadu ka bixiyeen kow ilaahay baa ishiisi ishiisii usoo celiyey waxaana laga yaabaa markuu imaanayo isha laga tuuray suuro bani aadam buu ku yimid wixii isha uu ka tuurayna suuro aadamay ahayd ilaahay baa ishiisii usoo celiyey o asagoo malagu markii dambe u yimid waa midda labaad ayaa adiga kugu yiri malaa'igta iyo bani aadamka wixii dhex mara waa la qisaastayo qisaas baa ka furan yaa adiga horta kugu yidhi taas adiga laftirkaada su u baahan in lagu weydiiyo qofka shubahada xadiidkan ku furayow waa midda saddexaade ma haysaa inuu malkumowdkii dalbaday qisaaso uu yidhi muuse ha layga qisaaso isha laga tuuro markaad keentidoo tiraahdo wuu dalbada xaggana aad sugtid bani aadamka iyo malaa'igta qisaas inay ka furan tahay saddexaadna aad tidhaahdid ilaahay ishu uma soo celin markaa shubhadaada waa wax socon kara noqon kartaa la odhan karo ninkaa warkiisu waa qurux badan yahay laakiin intii midna ma haysid culimmadu taasna waa kaga jawaabeen <clears throat> waxaa kaloo imaan kara oo dadkaa loogu jawaabay culimmadu uga jawaabeen nebi muuse nin qibdiyu hadda ka hor dilay fa wakazahu muusa faqada calayh kaa qisaasiisii meeday nebi muuse kaasuu dilay bani aadam caadiyuuna ahaaye ninka kan haystoole malkumowdka qisaasiisii meeday kii ree bani ree waxa weye qibdiyiinta kaa qisaasiisii keen baa lagu leeyihi kamana jawaabi karaan intaa midna shubahooyinkaa qaabkaasay culimmadu uga jawaabeen karaahiyatulmowd qaabkaasay uga jawaabeen midda ku saabsan abu hurayra iyo xaafid ma ahayn iyo faqiih ma ahayn iyo waxaa wax ka wariyey ninka la yidhaahdo baa xadiid ka wariyey cabdurasaaq asancaani waa nin xaafid ah faqiihna alla islana ogol yahay in tashayuc masaa'ilka qaarkood lagu sheegayna cadaaladdiisa wax u dhimi mayso sheekhaynkaoo bukhaariiyo muslimna xadiidkiisa waa xujaystaan cadaaladdiisayna qabaan waa caadil ninkaasu ikhtilaadka qaybta ku saabsan iyo aakhiru cumrihii buu isku dhex yaacayna ragga ay wax ka wariyaan bukhaari iyo muslim oo xadiiskiisa ay doorteen cabdurasaaq asancaani waa intuusan ikhtilaadin ka hor abu hurayrana waa xaafid faqiih ah rag badan baana hawshaa ka markhaati kacay fuqahadii saxaabada markii laga hadlahayey rag baa waxay ku dareen oo ag geeyeen asaga iyo abubakar iyo cumaan iyo isku mansilo geeyey marka faqiih buu ahaa israa'iiliyaad buu waxba kama jirto intuu israa'iiliyaad weriyey inuu nebi moxamed u tiiriyey ma sugna hawshaas wax jira ma aha walidaalika abu hurayre iyo difaaciisa al akh sheekh maxamed eh, axmed almadani ba ramadaankan suu dhashay khayr allah siiye wuxuu ka waday baxi ah difaac asaga uu difaacayo qoraallo badan buu ka qoray maqaalo dheer buu ka qoray dadka carabiga markaa akhriya beyjkiisa facebooka ku nashriya halaga akhriyo baxi fiican buu ka sameeyey oo wax allaala wixii abu hureyre laga yiri dhan uu difaacay khayr allah siiyo waa baxi aad u wanaagsan weeye isxaaq ibnu raawiya wuxuu leeyahay xadiidkaani waa saxiix laa yudaaficuhu ilaa mubtadicun aw daciifu ra'y laba nin baa diiddabiya xadiidkan nin mubtadicoo baadiyaysan iyo nin caqli ahaan u liito ra'yigiisu maangaab yahay labadaa ninbaa xadiidkaa diidabi marka qolyaha diidayana sidaasaan leenaha dhibaata haysata mashaakil ibnu batal baa wuxuu leeyahay raximahu llaahu tacaala nebiyullaahi muuse wuu ogolaaday markii dambeeto wuuna ogaaday waxaanu malkumowd inuu yahay ilaahayow baytulmaqdes ii dhowee dhagax markii la tuuro meesha uu ka gaari karo qadarkeeda wax leeg ilaahayow ii dhowee muxuu oran waaye ilaahu gudaheeda igeli baytulmaqdes ilaahu gudaheeda nafta iga qaad muxuu ohan waaye ibnu bataal wuxuu leeyahay xikmadda uu sidaa u sameeyey waxaa weeye wuxuu rabaa qabrigiisu meesha uu yahay inay dadku ogaadaan yuusan rabin waayo dad badan oo juhalaha waxa laga yaabaa haddii la yidhahdo qabrigii nabi muuse waa kana inay cibaadaystaan oo quluwi ku sameeyaan oo ku xadgudbaan in marka mowdiciisa iyo meeshuu ku aasan yahay oo u asturnaato ummaddu aysan ku aafoobin sidaasuu ilaahay ka dalbayaa subxaanahu wa tacaala culummada martay xadiidkaana difaacday shaaficiyana u badan malkumud markuu u imaanayay nebiyulaahi muuse inuusan garanayn oo suuro bani aadam ugu yimid ibnu khusayma ka mid ah oo shaaficiyada ka mid ah ibnu xibbaan baqawi alxaafid ibnu xajar alimaamu nawowi waxaa ka mid ah ragga difaaci maasiri alqaadi ciyaad ibnu jawsi ibnu kathiir ibnuwasiir qasalaani almucallim alyamaani raggaas o dhan waa difaaceen waxayna leeyihiin muusan garanayn inuu malakumowd yahay nin caadi uu qabayo horar ah waana iska dhiciye suwa asagu markii ninkaan uusan dhibaato kuu geysanbu islahaa xadiidkani wuxuuna tusinayaa malaa'igtu ruuxa aadamaha inay isu soo okaysiin karaan kow xadiidka waan ka faa'idaysanaynaa dhulka wanaagsan maka iyo madiina iyo ardul muqadasa in la isku aaso fadliga ay leedahayna culimmada gabal baa u daliishada qofku inuu ilaahay weydiisto siyaadatul cumri way bannaan oo qofka cumrigiisa la siyaadiyo sida awgeed maalinkii malakumowdka loo soo diray baa ilaahay wuxuu ku yidhi haddaad rabtid intay gacantaadii gaartay oo dhogor iyo timo oo dibiga ku taalla inaan cimrigaaga kaaga dhigo waan kaaga dhigaya malaa'igtu marka qadarka ay acmaarteenna ka og tahayna waa wax maxduud ah ilaahay lowxulmaxfuudka waxa ugu yaallana waa wax asagu uu cilmigiisa la khaas noqday weeyaan taasi marka waa waa qayb xadiidku ina tusinayo waxauu kaloo xadiidku ina tusinayaa oo aan ka faa'idaysanaynaa masale culummadu ay isku hayaanoo ah meydku hadduu dhinto magaaladii uu ku dhintay inta laga qaado magaalo kale ma la geyn kara maalan qof baa halkan ku dhintay soomaaliya kale ma loo qaadi karaa xaramaynkoo kale ma loo qaadi karaa ardo ilaahay oo dhulkaas ilaahay oo kale ka mid a ah ma loo qaadi karaa culummada qayb ka mid a ah u deliishada xadiidkaana waxay leeyihiin waa bannaanta qaybina waa diideen oo waxay leeyihiin waxaa ka imaanaya qofkii mashruuc ay ahayd aaskiisa iyo qabanqaabadiisa in la dedejiyo horta in dib loo dhigo kow laba waxaa ka imaanaya qofkan muslimkaa ah jirkiisii inuu dayacmo labadaa dhibba maadaamuu ka imaanayo waxba yaan la naqlina meeshuu ku dhintay oo naftu kaga baxday ha lagu aaso xaafid ibnu xajar labadaa ra'yibu wuxuu damcay inuu jamciyo wuxuu leeyahay waxaan leenahay haddii dhib uu ka imaanayo qofkaa meydkiisa qaadida la qaaday in meeshiisa lagu aasaa haboon haddaan dhib ka imaanaynin meel fadli badan loo naqlinaya sida baytulmaqdes iyo maka iyo madiinoo kaleeto iyo wax dhiba male qofkaa in la qaado oo xaalado kala duwan markaa lagu xambaara meydka guurintiisii iyo naqlintiisii halkaasuu mara raximah llahu tacaala alqisatu taasicatu qisada sagaalaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kaanat banuu israa'iila ree bani israa'iil waxay ahaayeen yaqhtasiluuna kuwa mayrta curaatan xalayhim kuwa qaaqaawan ayagoo qaaqaawan bay mayran jireen yanduru weliba uu eegaya bacduhum gabalkood ilaa saw'ati bacdin gabalka kale cawradiis haddii intay ayagoo qaaqaawanoo isku meel jooga ay mayran lahayeen kala jeensan lahaayeen cayrucaymo ma diideen laakiin uu isku meel bay ku qubaysanayaan ayagoo qaawan qaarkoodna qaarka kale cawrada uu ka eegayo ka fiirinayo wa kaana muusaa nebiyullaahi muusena wuxuu ahaa calayhi salaam yaqhtasilu mid mayrta waxdahu keligii gooni buu u mayran jire fa qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaarannee maa yamnacu u diidi maayo muusaa nebi muuse an yaqhtasila inuu mayrto macanaa la jirankeen ilaa annahu asagu aadaru inuu sheelo leeyahay ma sheeluu leeyahay xaniyaha bararsan bay yidhaahdeen marka ceeb iyo iin iyo cilad uu leeyahay ayuu qarinayaayoo gooni uga qubaysanayaa dadkana uga dhex bax xaniyaha bararsan bay yidhahdeen sheeluu qaba qaala nebigu wuxuu yidhi fa dahaba wuu tegey maratan mar yaqtasilu xaalo u mayranayo waa nebi muuse fa wadaca wuu dhigay thawbahu maradiisii calaa xajarin dhagax buu duldhigta fafara wuu cararay alxajaru dhagaxii bihawbihi maradiisi haddaad u yeerto ku maqli maayo dhagax fakanaya ma qaban karti ku fahmi maayo waxa weeyaan maryibu kala carara qaala wuxuu yidhi fa muusa muusaa biaaharihi fa jamaca wuu cayrsaday oo wuu orday muusa muuse biaaharihi raadkiisi raadkiisibuu ka daba orda yaquulu xaalou leeyahay thawbii xajaru thawbii xajaru dhagaxow maradayda ii dhig maradayda idhig wax kala ma leh kaar dhacday balaayo alla kuu rid dhagax iyo wuxuunka midna ma leh waa dhagax maru kaala cararay thawbi xajaru dhagaxu maradayda idhig xataa nadarat ilaa ay eegtay banuu israa'iila reer banuu israa'iil ilaa saw'ati muusa nebi muuse cawradiisii bay eegeen markaas fa qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaaranne maa bimuusaa nebi muuse kuma sugna min ba'sin wax dhib ah wax ceeb ah iyo in iyo cilad iyo sheelo uu leeyahay midna ma jirto fa qaama alxajaru dhagaxiina waa istaaga bacdu markaa ka bacdi xataa nadara ilaa uu eegay ilayhi xaggiisa qaala wuxuu yidhi fa akhada wuu qaatay thawbahu maradiisibuu nebi muuse ka qaatay fa dafiqa wuxuu bilaabay bilxajari dhagaxii darban garaacid dhagaxiibuu marka wuxuu ku bilaabay inuu tumayo nebi muuse qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi wallahi ilaahay baa ku dhaartay innahu garaaci bilxajari nadabun nadabun ee wuxuu ku ahaa calaamado bilxajari dhagaxii sittatun lix nabar baa ku taallay aw sabcatun ama toddoba nabar darbun oo garaac oo darbu muusa muuse garaaciddiisa calayhi salaam bilxajari dhagaxii uu garaacay toddoba nabar baa ku taal oo dhagaxii uu ku dhuftay nebi muuse ama lix wa nasalat waxaana soo degtay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii kuwa la mida aadow dhibay muusaa nebi muuse fa bara'ahu llaahu alla uu ka bari yeelay mimaa wixii qaaluu ay yidhaahdeen wa kaana nebi muuse wuxuu ahaaday wajiihan ay shariifan ruux sharaf iyo wanaag u saaxiib ah cind cindallaahi ilaahay agtiisa ruux wanaagsan buu ahaa hadaa kani xadiidun xadiid weeye saxiixun wanaagsan muttafaqun calayhi waa laysku waafaqa bukhaari baa wuxuu wariyey min xadiidi abi hurayra nebiyullaahi muuse inuu tolkiisa ka dhex baxo meel gooniyana ku mayrta wixii sababay oo waxaa nebigu sheegay kaana rajulan xayiyan satiiran nin xishood badan oo astur badan buu ahaa inuu dadka dhexdiisa isku qaawiyana waa ka xishoonayay laa yuraa min jildihi shay-un hal shay oo jirkiisa ka mida lama arki jirin dabcan dee koley waa wixii caadiyo iska banaa wixii ka soo haray markuu marka xaajo gudanayo waa is asturi jireen nebiyullaahi muuse waana xushoon jiray xishood uu ilaahay ka xushoonayo subxaana wa tacaala waxaa dhibay reetolkiioo reer bani israa'iila markaa ka gaarin is asturidda iyo isqaridda ilaa waa ceebaysan yahay yidhahdeen nebi muuse ceebtii markaa faalla ka bixiyeen waxay yidhahdeen imaa bibarasin wa imaa biudratin wa imaa aafatu ama baras buu qabaa ama waxa weeyaan sheeluu leeyahoo xaniyaha neefu ka buuxdaa ama musiibo kalaa haysato ceeb ahoo aanaan ka warqabin balaayada uu la qabaa bay yidhaahdeen ilaahay baa marka wuxuu doonay waxaa isla dhex marayaan inuu fashiliyo <coughs> xadiidkan wuxuu ina tusinayaa oo aan ka faa'idaysanaynaa masaa'il dhowr ah <coughs> culimmada qaar baa waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa reer bani israa'iil diintooda inay ku bannaanayd ayagoo isu jeedo qaaqaawan inay meeshaa ku mayrtaan waayo sababtoo ah nebi muuse isagaa xishood ahaan meesha uun uga leexday maahane nimankii laguma ceebayn hadda aflagaadada unbaa lagu haystaa maahane niman reer bani israa'iil oo laga warramayo ayagoo qaaqaawan qubaysanayo qaarkoodba qaarka kale uu fiirinayo inay diintooda ku bannaanayd baa laga yaabaa iyo sharcigooda muusena wuxuu gooni uga baxay xishood xadiidkaani wuxuu ina tusinayaa adoo qaawan inaad lugeyn karto socon karti hadday xaaja keenta iyo daruuro nabi muuse asagiioo muluq ah oo qaawan maadaama maryihii lagala cararay maryihiis buu ka daba qaata marka adoo qaawan marka waad lugayn kartaa magaalada iyo miyigaba waad dhex mari kartaa cinda daruura haday daruura iyo xaaja timaado laga maarmi waayo xadiidku wuxuu inoo tusinayaa cawrada ruuxa bani aadamkaa in la fiiriyo inay banaan tahay xaajo keentay hadday jirto sida dhakhtar oo kaleeto xubintii taranka lagaa haya in lagu daaweeyaad u baahan taha haddaad tidhahda dhakhtarow haya arkina i daawee ma suurtoobayso waa in lagu faydoo xubintaan la arko waxaa la mid ah labadii ruuxoo isqabtay gabadhii hadday tidhaahdo ninkaygu wuxuu qabaa baras xubinta tarankuna baras ka qabaa ama waa caniin waxaana rabaa in layga fasakho maadaamaanan meesha nin ku haysan asna u yidhaahda waa beenteed nin ragaan ah oo shaqaysan kara waxay culimmadu leeyihiin intaan fasakha la gaarin asagii baa la qabanaya la baaraya cawradiisaa la eegin hadduu shaqaynaya waxa le gabadhay been baa sheegtaye reerkaaga dhaqo ayadii hadday asagoo asagu sidoo kale hadduu ayada ku sheego oo yidha war qoftii dumarka ayadoo aan u guursaday inaan fasakhaan rabaayo iska cayriyo war maxaa dhacay xubinta tarankaaba awdanba xanuun baa kaga yaalla aan loogu dhowaan karin ayana ay tiraada war beentii weeyaan ceebka saliim baan aha ma qabo ee asagaa ma aqaano si wax ka yihiin dad baa loo diraya gabdhayaa loo diraya waxaa leeyahay soo baara gabadhan wax laga sheegayo soo xaqiijiya marka cawradii qofka bani aadamka ah xaajo sharcigu haday keentay in la eego waa la fiirin karaayo way bannaan taha xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ambiyada ilaahay khilqigooda qaabka ilaahay u abuuray iyo khuluqooda iyo dabeecadoodaba waxay ka gaareen meesha ugu sarraysa aadamaha sidaa awgeed baa iyagoo dhibaya oo caayaya oo aflagaadaynaya oo tumaya ambiyada ilaahay bay isaga dulqaadanayaan qofkii ambiyada ilaahay wax ka mid ah mid ka mida ah nuqsaan u tiiriya oo yidhaahda nebi hebel waa ceebaysan yaha sheeluu leeyaha sidaanu ahaan jiraynaa diintuu kaga baxayaa ee wuu ku gaaloobayaa marka ambiyada ilaahay xagga qimada iyo dhammaystiranka iyo wanaagga xagga aadamnimada meesha ugu sarraysay ka gaareen xadiidku wuxuuna tusinayaa qofka basharka aho bani aadamka ah mararka qaarkood dabeecada basharka oo caadiga aho ku xeeran baa laga yaaba inay saamayso markay dhibeen oo caayeen oo dulmiyeen oo wax ka sheegeen oo haddana dhagixii ugu sii daray inuu dharki kala cararo dhagixiba wuxuu ula jeensa inuu tumo waa tumo waa garaaca ilaa abuu hureyre uu yidhi toddoba nabar baa ku taalay dhagax mansiladiisa iyo sharaftiisana meel uga meel kaga dhac maaha markaas ayada ah meel lagaga dhacay nebiyulaahi muuse xadiidku wuxuu ina tusinayaa waxay ambiyada ilaahay ku sugnaayeen oo ah sabar iyo dulqaad dulmiga dadkooda uga imaanayay u sabraan iyo waxay cadowgu ku hayeen oo ceeb iyo aflagaadayn ah iyo inay wax ka sheegaan xadiidku wuxuuna tusinayaa oo aan ka faa'idaysanaynaa dadka wax magaratada iyo jaahiliinta dhibkay kugu samaynayaan inaad u dulqaadatid waxaad ka dhalaysaa ka dhexlaysaa caaqibo iyo cirib wanaagsan sabar u adkayso u dulqaado caaqibada iyo ciribta dambe adaa iska yeelanaya marka dambe insha allahu tacaala wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaaalih